bismi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi wman walaah ama bacd waxaan soo gaarnay beytka uu leeyahay imkaanu wamaqdiraة falan yaduuma clى اlإxsaani imkaanu faالrawd yasdaanu bاlanwaari faagimaة wاlxuru bاlcadli wاlإxsaani yasdaanu saan horey baa u tilmaanay waxa weeye munduumadu waxay u badan tahay akhlaaqiyaad iyo dhaqanka wanaagsan iyo bini aadamka dabeecaddiisa oo lagu baro tajaarib fawaa'id fara badan baa marka ku jirta axsin wanaag samee buu ku yidhi khalqiga wanaag u samee idaa goortii kaana uu ahaaday imkaanu imkaanun suurtagalnimo fudayd haday suurtagal kuu tahay oo kuu fududahay iyo wa maqdiratun karitaan aad kari karto falan yaduuma ma daa'imayo ama ma daa'imi doono cala alixsaani samafalka korkiisa imkaanun suuroobid yani inaad awooddeedii iyo saarkeedii fudaydkeedii ma sii soconayo wakhti buu leey farawdu dhulka cagaaran ama beerta cagaarani yasdaanu wuu quruxsanaadaa bil anwaari buu ku quruxsanaadaa ee ubaxyada faaqimatan xaalay tahay ubaxyadaasi kuwo furmay oo afka furtay oo dilaacay waalxuru ruuxa wanaagsanna yasdaanu wuxuu ku quruxsanaadaa oo ku qurxoonoodaa bilcadli cadaaladda iyo waalixsaani sabafalka waxay la mid tahay beydkii aan horey soo marnay oo kale ee uu ina soo yidhi axsin ila annaasi tastacbid quluubahumu fataalama stacbada alinsaana ixsaanu yacni samafalka dadka loo samafalo oo wanaag loo sameeyo horey buu uga soo hadlay haddana wuu ku celiyey leanna waa mabda qaaliya iyo akhlaaq aada u qiimo badan oo qur-aanka laftiisu aada ugu noqnoqday wa marka wuxuu ku leeyahay haddii imkaan uu jiro imkaanka waxaa la yidhahdaa alyusru baa la yidhahdaa waa fudaydka haddii uu fudayd jiro waa did lcawas yani qudrada iyo awoodda la yidhahda maqdirada laakiin markii la daba dhigay maqdiradu waa karaankay noqonaysaa imkaankuna waa suurtagalnimada iyo inay kuu fudud yahay labadaa haddii la helo ha ka gaabinin inaad ixsaan samayso ixsaankaad samaynayso ama ha noqdo inaad muxuu ahaayey xoolahaaga ixsaanka samayso ama cilmigaaga ama caqligaaga ama qalinkaaga ama xoogaaga wixii ilaahay ku siiyey ama haddii markaasi aad kursiyo jago ku fadhido kolba wixii aad hayso ixsaan ka bixi oo khalqiga ugu samafalo ku anfac wuxuu ku daray waxaan dhihi lahaa imkaanku macnihiisu kaas waay rawdkana waxaa la yidhahdaa alrawdu waa jamcu rawda calaa riyaad baa lagu jamciyaa waxaana la yidhahdaa alardu daatu اlkhudra waa dhulka cagaaran ayaa la yidhaahdaa alrawd riyaad baa lagu jameeyaa waataad aragtay riyaad saalixiin riyaad saalixiin sogtamaismaa yani dadka wanaagsan dhulkoodii cagaarnaa iyo beertoodii waa aseendooyinka cagaaran baa la yidhaahdaa rawd la yidhahda yasdaanuna kelimada yasdaanu la yidhaahdo waxay ka timid asalkeedu waa mudaaricu zdaana mudaaricu zdaana zaana ayaa isdaana laga dhigay kadibna mudaaricdeedii baa yasdaanu noqday zaanana quruxda soo maha marka idaa xasuna wajamula waay wuxuu ku qurxoonaadaa ku dhalaalaa ku quruxsanaadaa anwaartu iyaduna waxa weeye waa jamcu nawr nawr bifatxi nuun waxaan dhihi laha nawra nawra nawradana waxaa la yidhaahdaa waa ubaxa yani waxa wey azahru alabyad ubaxa cadcad ayaa la yidhaahdaa nawra ayb marka alanwaar jamac lababa jamc buu u yahay nuurna jamc buu u yahay nawrana jamc buu u yahay oo nuurku waa iftiinka annuur markaad jamcinayso anwaar baa lagu jamciyaa nawra oo ubaxa markaad jamcinaysana anwaar baa lagu jamciyaa hadda waxaa laga wadaa ubixi baa laga wadaa ayb faaqimadana waxaa la yidhaahdaa waa ismu faacil min faqama nuuru faqama annawru yacni waxaa la yidhaahdaa idanfataxa adiga arkay ubaxu marka hore wuxuu iskula jiraa baalasha wuu isku daboolan yahay markuu xoogaa joogo hawadaa iyo dabayshaasi ku dhacdo wuu furmayaa sooma afkuu furanaya taasaa waxaa la yidhaahdaa yacni faqama annawru ubaxiibaa afka furtay wuu dilaacay saas way macnaha macnaha uu ujeeddada uu leeyahy waxa weeye naadimku uu beydka kaga hadlayo yacni khuluqii ixsaankii iyo cadaaladii buu ka hadlaya waan soo sheegnay cadaaladda waxa la yidhaahdaa waa qadarka waajibka ah ee khalqiga inaad kula mucaamaloto ay waajibka tahay haddaad ka gudubtana dulmi buu noqonaa ixsaankana waxaa la yidhaahdaa waa in wixii waajibka kugu ahaa wax ka siyaasan aad khalqiga tarto ama kula mucaamalooto labadaasuu ilaahay amray ina allaha ya'muru bilcadli waa qadarka waajibka waalixsaanna waa inaad siyaado ku darto ad ka sii fiicnaato ayb marka wuxuu yidhi laakiin waa haddii ay jirto awoodi jirto waay laba ciladood buu ku cileeyey ixsaan samee markuu ku leeyahay cilladda koobaadi waxa weeye marka aad ixsaanka awoodi karto tabartiisa leedahay ma sii jiri doonto oo awoodan iyo karaankani ma sii jiri doono oo wakhti buu leeyahay markuu ku soo maro marka fursaddiisa ka faa'iidayso falan yaduuma cala alixsaani imkaanu waayo haddaad xoolo hayseenoo xooluhu way ku dhaafi doonaan xoogu wuu tegi doonaa yacni waxa weeye caqligu waa tegi doonaa kursigu waa tegi doonaa wax kasta oo aad hayso oo inaad khalqiga ka anfacdo loo baahan yahay ma sii daa'imi doonee marka uu gacantaada ku jirood hayso ixsaan ka samee oo fursada ka faa'idaysa wa qodobka labaad ee uu ku cileeyey wax weeye cadliga iyo ixsaanku waa quruxda dadka wan wanaagsan yacni ruuxu wuxuu ku quruxsanaadaa oo qiimo iyo ammaan ku yeeshaa inuu dadka ixsaan u sameeyo khalqiga inuu ixsaan u sameeyo saas wey sida beerta iyo dhulka cagaaran isagoo quruxsan ayaa haddana wuxuu kusii quruxsanaadaa markuu ubuxu baxo oo intuu ubaxii baxo weliba dilaaco oo afka kala furto ayuu ubaxi waxaa sii siyaadaya quruxdiisaa sii siyaadaysa marka sidaasoo kaleeto ruuxa karamka iyo deeqada iyo ixsaanka iyo soonfalku sidaasoo kale u qurxiyaan marka quruxdaana raadsan wa bisaan sheegnayba beydkii horuu la mid yahay ku noqon mayn oo macnahaasi horaan uga soo hadalnay axsin ixsaan samee oo wanaag u samee khalqigoo anfac idaa goortii kaana uu ahaaday imkaanun markuu jiro wahay idaa kaana hadduu ahaaday imkaanun ayb waa kaanadii naaqisada waa kaanadii taamada ahayd idaa kaana hadduu ahaadayoo jiro waya imkaanun suurtagalnimo iyo maqdiratun karaan falan yaduuma daa'imi maayo ma sii jiri doono imkaanun suurtagalnimadu iyo fudaydku cala alixsaani ixsaanka korkiisa kusii daa'imi maayo wuu dhammaan doonaaye ka faa'idaysantusan ku dhaafi farawdu dhulkii cagaarnaa yasdaanu wuxuu ku quruxsanaadaa bilanwaari ubaxyada faaqibatan xaalay tahay mid dilaacday oo afka furatay oo furfurantay ee muxuu ahay ubaxyadaas waalxuru ruuxa kariimkaee wanaagsanna yasdaanu wuxuu ku quruxsanaadaa isagoonoo qurxiya bilcadli cadaalada iyo wailixsaani samafalka dulmiguna waa foolxumeeya dulmiguna ruuxa foolxumuu ku yahay iyo ceeb saas way macnaha ayib sun xura wajhika laa tahtiki khilaalatahu fakulu xurin lixuri lwajhi sawaanu sun ilaali buu ku yidhi oo xifdi xura wajhika wejigaaga yacni wanaaggiisa iyo karaamadiisa laa tahtik ha dilaacinin oo ha jeexin khilaalatahu marada saaran wajigaaga yacni marada yar ee saaran ee khafiifka ah ee wejigaaga saaran ha jeexin oo ha dilaacinin fa kullu xurin ruux kasta oo wanaagsanoo xor ihi sawaanu mid ilaalin badan weeye lixurilwajhi wejiga karaamadiisa iyo wanaaggiisa mid ilaalin badan waay yacni xuru lwajhi waxaa la yidhaha suntu min asom baa laga keenay bimacna alxifdu walwiqaaya la yidhahda saana cirdahu idaa waqaahu mima yaciibuhu yacni waa ilaalinta inaad wixii dhibaya ka dhowrtood ka ilaaliso xura alwajhina waxaa la yidhahdaa xuriga asalkiisa waa alxuru alkhaalisu min ashawaa'ib baa la yidhahda shay kasta oo saafi ah oo wax barxa aan lahaynoo saafi ah ayaa la yidhaahdaa haadaa shayun xurun saas daraaddeed ba ruuxa xorta ah wuxuu saafi ka yaho khaalis ka yahay addoonnimadii yani cubuudiyadii basharka ayuu saafi ka yahay khaalis ka yahay waxaa kaloo la yidhahdaa alxuru alkariim ruuxa sharafta lehee qiimaha lana xur baa la yidhaahdaa waa lagu tilmaamaa manaa macnaha sunadka wada alhadku waxaa la yidhahdaa laa tahtik waxaa la yidhahdaa hadkiga waxaa la yidhahdaa jeexidda marada markaad si dherra u jeexdaa la yidhahdaa hataka thawba wuu jeexay waxaa kaloo la yidhaahdaa markaad intaad soo dhufato aad meesha ka saartana waxaa la yidhahdaa hataka waa qaawinta meeshay taale intaad soo dhufato ama meeshay saarnayd inaad markaasi ka zuulisana waxaa la yidhahdaa bimacnaa hataka yacni waxaa loo isticmaalaa ceybta iyo waxyaalaha qarsoon iyo marka la muujiyaa la yidhahdaa hataka hataka sirahu saas way macnaha marka laa tahtik khilaalatahu alghilaala waxaa la yidhaahdaa waa maro khafiif ah oo laga hoos xidho marada hoose waa sida muxuu ahaayey marada u xigta jidhka oo maryaha kaloo dhan markaad xidhato ka wada hooseysay jidhkaaga ku dhegan oo haddana khafiif ah ayaa waxaa la yidhaahdaa hilaala la yidhaahda saas way maanaa halaa-il baa lagu jamciyaa waxaan laga wadaa oo ujeedadiisu ay tahay ka iska ilaaliyo wejigaaga sharafkaa laga wadaa wejigaaga waxaad ka ilaalisaa wax kasta oo karaamadaada iyo sharafkaaga iyo cirdigaaga dhaawac u geysanaya iska ilaali oo wejigaaga marada saaran yacni waxa weeyaan sharafka iyo wanaagga iyo biyaha wejigaaga yacni waxa weeye iyo marada saaran ee qurxinaysa ay hajeexin oo ceeboobin way macnaha ceeboobin ee muxuu ahay sharafkaaga ilaasho ruuxa wanaagsan waa ruuxa sharafkiisa ilaashada laba mid macaani dhowraba way soo geli karaan inuu ka wado xishood oo wejiga marada saarani waa xishoodka maaul wajhina waa laga cabiraa biyaha wejiga marka xishood inuu ku leeyahay lanna xishoodku waa shayga bini aadamka sharafkiisa dhowra xadiidkii nabigu waa ki sal alla alay wasalam ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اlأulى ida lam tastaxyi fasnac maa shiit fii saxiixaynka min xadiid cabdillahi bn mascuud ayb yacni haddaadan xishoonaynin waxaa doonta samee marba haddaadan xishoonaynin yani karaamo iyo sharaf iyo qiimo iyo midna ilaalin mayse wejina dhowri mayse wax walba waa dardari waay saas way macnaha fasnac maa shiita caaishana waa tii lahayd ra'su makaarim akhlaaq alxayaa akhlaaqda wanaagsan madaxeedu meesha ugu sarraysaay waa xishoodka marka taa inuu ka wado waa suurtagal oo loo isticmaalaa waa kii lahaa saalix ibnu cabdilqaduus ibnu cabdilquduus idaa qalla maau lwajhi qalla xayaa'uhu walaa khayra fi wajhin idaa qalla mauhu xayaauka faxfadhu calayka wainamaa yadullu calaa ficli اlkariimi xayaauhu biyaha wejigu markay yaraadaan ruuxa xishoodkiisaa yaraada khayrna ma laha weji ay biyihiisu yaraadeen xishoodkaaga xifdi xishoodkaagu wuxuu ku tusayaa sharafkaaga iyo karaamadaadeed sidoo kale xabiib waa kiilaha isagana idaa lam taqsha caaqibata allayaali walam tastaxyi fasnac maa tashaau fafcal maa tashaau falaa wallahi ma fi lcayshi khayru wala dunya ida dahaba alxayaau yaciishu lmaru mastaxyaa bikhayrin wayataqi lcuudu maa baqiya llixaau yacnii haddaadan habeenada iyo wakhtiga ku maraya cidhibtiisiiiy waxa ka imaan doona aadan ka baqaynin haddana aadan xishoonaynin waxaa doontaba samee ilaahay baan ku dhaartay buu leeyahay noloshu wax khayra kuma jirto adduunyadana khayrba ma leh marba hadduu xishood ku dhammaado ruuxu wuu noolaanayaa inta uu xishoonayo khayr buu ku noolaanayaa geedkuna iyo laantuna ama qoriguna sidiisaba baaqi buu ahaadaa inta ay maydhaxda maydhaxdu saaran tahay yacni laanta ama geedka ama qoriga markaad soo geyso maydhax baa ka saaran oo ku dahaadhan soo inta maydhaxdaasi ay saaran tahay waa jiraya leanna wax ilaalinayaa jira soo oo ka sokeeya ruuxa waxaa ka sokeeya maydhaxda uu ahoo ilaalinayo derbiga waa xishoodka hadduu xishoodka dhinto khalaas isagii ceeb waa isku bannaanaadeen way markaasi macnaha ayib taa inuu ka wado waa suurtagal waxaa kaloo iyadana iyadana suurtageli karoo taa hore ay soo hoosgelaysaa sharafka iyo cirdigaaga iyo muxuu ahay ha u dullaynin shay adduunyo ah shay adduunyo ah adduunyadu qiimo ma leh wejigaaguna qiimuu leeyahay bini aadamka xubinka ugu qiimo badan waayo wejigu jirkiisa sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala marka uu ugu dhow yahay ay tahay markuu xubinkiisa ugu sharaf badnaa ilaahay u duleeyo dhulka saaro oo wejigiisa dhulka dhigo ilaahay dartii u dhigo waa xilligu ilaahay ugu dhow yahay waay marka waa meeshii ugu qaalisaneyd meeshaa iyada ah ee sharafta leh ha dulayninoo waxaan qiimo lahayn ha u dulaynin adduunya darteed ha u dulaynin baryadeediiyo su-aasheeda ha u dulaynin raadinteeda ha u dulaynin sharafkaaga ilaasho saasinu inuu ka wadan waa suurtagalo iyadana nusuus baa ku tusaysa nabigu sal lay waslam waa kii lahaa maa yazaalu rajulu yas'alu nnaasa xataa ya'ti yowma alqiyaama walaysa fi wajhihi muscatu laxmin dadka yacni wajigooda duleeya oo aadamaha u duleeya oo baryootama dabcan waa markaynan cudurdaar lahayn sharciga maalinta qiyaamada waxay imaan doonaan ayagoo wejigooda hal cad oo hiliba uusan ku oolin wejigooda diiran yahay oo harag iyo hilibkiiba laga diiray waa la fadeexaynaya macnaha leanna waxaa lagu haystaa wejigan sharafta badan maxaad ugu dulayseen khalqi allah buu u dulloobaa soo ma oo u sujuudaa oo u khuduucaa waxaan macno lahayn maxaad ugu dullaysay waa lagu haystaa marka marka wejiga ha dulaynin maradiisana ha jeexin ayb waxaa ka mid a in aad wejiga ku ilaaliso marada ilaalisa sidoo kale waxa wey waa qanaacada markaad adduunyada la mucaamuloonayso qanacsanaanta way imaan doonaa wuu ka hadli doonaa saas wey inaad qanacsanaanta ku ilaaliso iimaan la'aan ayna kula tegin ayib qaxaani waa kii lahaa laa tashkuwanna bicillatin aw qillatin fahumaa licirdi اlmar'i faadixataani sun xura wajhika biاlqanaacati inamaa inamaa sawnu اlwujuuhi muru'at اlfityaani ayib ha sheeganin cillad ku haysata ha sheega ka sheeganin yaraanna ha ka sheeganin khalqiga hau sheeganin maxaa yeelay labadaasi ruuxa sharafkiisaiyo cirdigiisay fadeexeeyaan wejigaaga sharafkiisaiyo karaamadiisa ilaaliya waxaad ku ilaalisaa bilqanaacati qanacsanaan yaa iimaan iyo dheregsanaan iyo xasiloonnida qalbigaaga ku jirta iimaankaa ku ilaali sharaftaada inamaa sawnu lwujuuhi muru'at lfityaani wejiyadoo la ilaaliyo sharafkoo la ilaaliyo waa dadka wan wanaagsan xishmadda ay leeyihiin dhaqankooda wanaagsan marka taa inuu ka wadana waa iyadana way soo gelaysaa waxaa soo gelaysaa sidoo kaleeto inuu ruuxu ka fogaado mawaatinu tuhamka meelaha lagu tuhmi karo iyo goobaha iyo acfaasha keeni karta in sharafkiisa dhaawac soo gaaro mawaatinu tuham fogow ha meel sharaftaada ku dhaawacmayso ka tag nabiguna sal lla alay waslm aad buu arrintaa u ilaalin jiray oo waxyaalaha kutusay waxaa ka mid a ah safiyata binti xuyey nabiga xaasaskiisa ka mid ahay umulmuminiin ayaa nebiga u timi sal alla alay isagoo masaajid ku ictikaafsan marka way la yara fadhiisatay xogaabay la sheekaysatay habeenimay ahayd kadibna way baxday inay baxday damacday noqoto markay istaagtay ayuu nebigu sal lla alay wasalam raacay si uu u sabootiyo oo uga saaro ridda uu u dhoweeyo gurigeeday usii socotay nebigii iyo soo wada socda ayaa laba ninoo saxaabada ka mida ayaa arkay oo meesha taagnaa markay arkeen ayay tilaabada hoosta kaxdeen ogaa wayaro tilaabsadeen markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu ku yidhi calaa rislikumaa fain inahaa safiya bintu xiyay iska tartiibsada maxaa u tilaabsanaysaa iska tartiibsada waa xaaskaygii safiya buu rasulku yuri sal lay yaa naag ajnabiya maaha markaasaa waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay subxaana allah yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ow ilaahay baa nasahane annaga seeb aan kuugu tuhmi karnaaba xumaan inaad naag ajnabiya la socoto seen kuugu tuumi karnaaba qalbiganaga see kuu geli kartaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam ina yajri min alinsani majra dam wainii khashiitu an yaqdifa fii quluubikuma suu'a ah, shaytaanku ibni aadamka dhiiggiisuu la socdaa waxaan ka yaabay marka qalbigiinna inuu xumaan ku rido soo meesha nebigu sal alla lay uu ka taxadaray marka saxaabadu marnaba ma dhacdee ma dhacdo munaafiqiin mooye saxaabada saxdaa nebiga sal lay slm inay tuhmaan laakiin nebigu sal lay slm dadku wax baraya adigana ka fogow meelaha lagugu tuhmayo meelaha ka imaan karayso in sharafkaaga iyo cirdigaaga dhaawac ka soo gaadho xataa haddii ay dhacdo in sharafkaaga aad xoolahaaga ku difaacdo ku difaaca hadii si kaleba laguu dayn waayo ya yani badsi ha lagu intii sharafkaagu dhaawac gaadhi lahaa xoolahaaga dhaawaca gaadheen mushkilo ma leh waa kii xadiidku ah xadiid culimada qaarkood leeyihin oo xasan ay leeyihiin dubbuu biamwaalikum can acraadikum waxaad ku difaacdaan sharafkiinna sharafkaaga difaac oo waxaad ku difaacdaa xoolahaaga ayib markaasaa waxay yidhi ya rasuula kayfa nadubbu biamwaalina can acraadina xadiidka qaybtaasi hadal badan baa ku jira see baanu xoolaha naga cirdiga naga ugu difaacnaa markaasaa nebigu sal lay wasalam yucطa ashaaciru waman takhaafuuna min lisaanihi waa gabayaa aftahana haddaadan iska qabaninna muxuu ahaa gabowba kaa tarinba dhulku kula geli marka waxoogaa iska siiso waxaad tihahdaa warriyaho aasbadbaadino wax yaroo xoolaha ku dhaafay sharafkaagii inuu kuu nabadgalay soo maa marka carabkiisa inaad ka maqasho cidkaad carabkiisa ka baqayso haddaad si kale uga badbaadi karin sharafkaaga ka badbaadiyo xoolo siiya somaali marka sharafka ayaa muhiima waa ka sharafka dhaawaciisa xataa ruuxa ruux sharaftiisa zina ku sheega waata siddeetan jeeda lagu dhuftay leanna cirdiga iyo sharafka waxyaalaha diintu ilaalisay buu ka mid in magaciisu ilaashanaado macna marka intaasoo dhan way soo gelaysaa markuu ku leeyahay muxuu ahaayey sun xura wajhika laa tahtik khilaalatahu fakullu xurin lixuri lwajhi sawaanu sun ilaali xura wajhika wejigaaga sharafkiisiiyo karaamadiisa ilaali laa tahtik ha dilaacinin khilaalatahu marada khafiifka wajigaaga saaran ha dilaacinin oo ha jeexin maxaa yeelay fakullu xurin nin cid kastoo wanaagsan oo sharaf leh sawaanu mid ilaalin badan wey lixuri lwajhi wejiga karaamadiisa iyo sharafkiisa mid ilaalin badan wey aduguna shariifkaas noqo qiimaha leh kariimka ayb fain laqiita caduwa falqahu abada wاlwajhu biاlbishri wاlishraaqi hadaanu fain laqiita haddaad la kulanto caduwan cadow haddaad la kulanto falqahu la kulan abadan weligaa walxaal alwajhu wejiguna wejigaaga waay hadaanu uu yahay mid cusub khadaanu mid cusub uu yahay bilbishri yacni furnaan iyo walishraaqi iftiimid hadaanka waxaa la yidhaahdaa aariyu aariyu naadir shayga cusub ee freshka ah ee dhalaalaya ayaa la yidhaahdaa hadun ayb macaani kalena way ku timanta lakiin ataasaa laga waday waa kii xadiidkii axmed iyo ibnu xibbaan iyo ay soo saareen cabdillahi bn mascuud radia allahu tacala canhu wardah nebigu markuu ka hadlayo waa kii lahaa man sarahu an yaqra'a alqur'aana hadan kama unzila falyaqra' cala qira'ati ibni ummi cabdin ruuxii rabo qur-aanka inuu u akhriyo sidii isaga oo cusub oo siduu usoo degay ah sidii ilaahay usoo dejiy oo cusub ruuxii raba inuu marka hadan waxaa laga wadaa bimacnaa cusub freshka meesha kelimada ingiliishka isku mid fresh suuqa shayga cusub oo aan muxuu ahay marin baashi ayb ariga macnaha uu ka wado waxa weeye haddaad cadowgaaga la kulanto bishrigana waan soo marnay soo ma waa weji sooma cadowgaaga haddaad la kulanto waxaad la kulantaa adoo wejigaagu dhalaalayo oo iftiimayo oo furfuran yahay ayib muxuu ka wadaa laba macnoba waa suurtagal macno waxa weeye cadowgaaga markaad la kulmayso weji furfuran kula kulan oo maqsuudku yahay cadaawadiisa ha ka ficil la qaadanina isaga sar ka saramar isagu soo cadaawad kuuma hayo cadaawadda ha la qaadanine iska sarraysiy wuu cadhaysan yahay u qosol soo maa wuu weji macbuus weeye ha ka ficil la qaadanine u qosol wejiga u fur waad ka sarrayni marka ta labaad weeye cadaawadu kuu hayay baad khafiifini taasi waa macno oo mar walba yacni cadowgaaga hadduu kuu cadhaysan yahay oo weji xidhan yahay aduguna tii oo kale haddaad kula dhaqato isku mid baad noqonaysaa marka yaani hoosaa u dhicine ka sara mar macnuhu markaa noqonaya aayaddii idfac bilatii hiya axsan soo maa faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim yacni xumaantiisa wanaag ku reb markaas cadaawadiisii waxay isu bedelaysaaba jacayl saaiib buu kula noqonaya isla ugu yaraan hadduu caqli leeyahy waa isku waxyaxaya war aduguna xumaanubaad wadaa dadkanina wanaagunbuu kugula dhaqmayaaye see wax kaa yihi isagaa iswaansanaya yaani waxa weeye ixsaankan iyo wanaaggan lagula dhaqmayaa yaa bedelaya ruuxa oo qalbigiisa kasbaya oo soo dhoweynaya macnahaasi waa macno macnaha kale waxa weeyaan cadowgaaga haddaad la kulanto ujima tuuro tajalludka ah, tajallud amaama alcadaa cadowgaaga yuusan kaa dareemin markaad la kulanto yacni waxa weeye dhibka ku haya iyo baahida ku haysa iyo tabardarida ku haysa yuusan kaa dareemin ya is-adkee ujima tuuro ma garat yuusan yuusan yuusan dacfigaaga arkin ayaduna waa khuluq oo cisatu nafsi bay ku tusi waa kii shamaatada yani wax weeyaan cadowgaagu haddii uu dareemo ama uu helo yani dacfigaaga hadduu helo waa kugu maadsanaya soo maa waa kugu maadsanaya waa kugu qoslayaa yani waa kugu wiirsanayaa wiirsigaa marka yuusan kugu dhicin muxuu ahay is-adkee oo cadowgaaga u muuji maxay ahayday ad waa kii nabiyulaahi ee haaruun calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ku lahaa walaalkii nebi muuse calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam falaa tushmit biya alacdaa walaa tajcalnii maca alqowmi aldaalimiin markuu walaalkii soo noqday nebi muuse uu arkay reer bani israiil dibiga caabuday muxuu haaruunna uu kala dardaarmo kaga tegey laakiin haaruun uu kari waayey muuse markuu saa u yimid ba isagoon waraysi markiiba ninkii walaalkii ahaaye harun waa ka ku dhagay garhka iyo madaxa ku dhegay soo kadibna wuxuu ku yidhi walaalow aniga waxaan qaban kari waa qabtay reer bani israiil waa i diideene ee cadowga cadowgayanay ugu wiirsanin ah, xoog baa la ii sheegtay tabar baan waaye waxaad igu samaynayseen cadowga nagu qoslin falaa tushmit bilacdaa saas way macnaha marka shamaatada cadowgaagu inuu kugu qorso kugu wiirsado waa dhaawac kale waay ah, nafta bini aadamka waxyaalaha gaara ee halistaa bay ka mid tahay nabigeenuna sal alay wasalam aad buu u badin jiray ducooyinku badin jiray bay ka tahay inuu ilaahay ka magangalo min shamaatati alacdaa ah, cadowga wiirsigiisa ayaan ilaahu magankaaga ah ayaa nabiga ducadiisa ku badnayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay waxay leeyihiin waa licidami mowqiciha wa shidati ta'hiiriha fi nafsi albashariya bini aadanka naftiisa waxyaalaha aad u dhiba meel halisa kaga dhacay waxaa kamida inuu cadowgiisu ku wiirsado cadowgaa kugu qoslo man sidaas man taana waa laga waa kartaa in laga wado oo macno saxa wa cabdulahi bn abi cutbata waa kii lahaa kulu lmasaa'ibi qad tamuru cala alfata fatahuunu hayra shamaatati alacdaa'i masaa'ibta oo dhan baa maraysa ninka dhallinyarada ah markaasay fududaanaysaa marka laga reebo wiirsiga cadowga yacni waxa kaloo dhan oo masaa'ibtaa way fududdahay laakiin cadowgu inuu kugu wiirsado iyadu ma fududa mubaarakn abri baa isaguna wuxuu leeyahay sidoo kale lowlaa shamaatatu acdaa'in dawi xasadin aw iqtinaamu sadiiqin kana yarjuunii lama alabtu min addunya maraatibaha walaa badaltu lahaa cirdii walaa diinii laba arrimood cadoweygu inuu igu wiirsado xaasidka ah iyo ruuxu sadiiqoo saaxiibkay ah inuu oo isoo doonay inuusan agtayda wax ka waayin labadaas sababo haddayna jiri lahayn adduunyo iyo maraatibteeda ma raadiyeen buu leeyahy irdigaygi iyo sharafaygana adduunye uma dhiibeen buu leeyahy laakiin waxaa adduunye i geliyey yaan lagugu wiirsanin ah, waxaan lagu wiirsaninoo baahidaada iyo faqrigaaga iyo tabardaradaada iyo inta la arko yuusan cadowga kugu wiirsanin baa adduunye ii geysay buu marka wiirsigaasi isaguna waa ma sahlanaa marka waxa weeyaan saasayna samayn jireen ah, sida uu leeyahay ibnu jawsi fii sayd alkhaairka maa zaala alcuqalaa'u yudhiruuna tajalluda cinda almasaa'ibi walfaqri walbalaa dadka caqliga leh yacni markii ay musiiba ku dhacdo ay baahdaan oo aafaadku ku dhacaan way isgiiji jireen jimatuurashu si aan cadowgooda ugu maadsan markaasuu wuxuu uhi wainaha alashaddu min kulli naa'iba musiibo kastoo ruuxa ku dhacda wiirsigaasaa ugu daran wax kaga darani ma uu jiro macnaha ayib saas daraaddeed kooda faqiirka ah haniniin buu muujisan jiray maryo ququruxsan buu soo xidhan subaxdii uu soo saliidaysan waaba xaragoonahayaa ninna kama taajirsana meelaha magaalada marka laysugu yimaado waxaa la leeyahay warkani <laughs> muxuu ahay malaha magaaladu isagay u shidanta ah, marka saas wey intii ladhihi la dhihi laha war miskiinkan caawiya adiga wax lagu soo raadsado adoo baahanoo miskiina gacanta ha lagu horsa intii la dhihi la caawiya bini aadamku waa saas dabcigiisu waa saas karaamadaadii iyo sharafkaaga waxay ku jirtaa inuu kuu arko inaad ka kaaftoonto oodan u baahnayn markaa waa ku sharfaya laakiin maalinta uu arkay inaad baahan tahay dadka ka kuugu dhowey saaxiibkaa wuxuu arkaya muxuu ahay waa kaa waa kaa gembisanaya sooma waa kaa cararay marka saasuu iska ilaali imaamu shaafici caleyh raxmatullah waa kii isagana walaa tucaadil walaa turi lacaadiya qatu dullan faina shamaatata alacdaai balaa'u ah cadowyaalkaaga marna dulli ha tusi maxaa yeelay cadowga wiirsigiisu waa balaayo masaladaasina iyaduna sidaa way tahay inay tahay marka iscadkee way famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili اllaahi wamaa dacufuu wama stakaanuu wallahu yuxibu saabiriin rasuulku waa sameeyey sal lay waslam markii ay u yimaadeen eh, kacbada ay cumrada u yimaadeen cumrat اlqada sanadkii toddobaad kacbada markaa waxaa haystay quraysh war waxaa jira markaa magaalada yaallo odayaasha qureysheeday faafiyeenoo waxay yidhaahdeen maxamed ragga la socdaay waa rag sida kaneecada u cunaysay ilan magaalada madiina waa magaalo kaneecale bay ahay markii dambe uga duceeye dadka dhulka kaneecada le ku noolle inta badan way tabar tabardaryihiino dee kaneecada yacni duumadeediiyo xanuunkeedaa jilciya soo maa marka waxay yidhaahdeen maxamed ragga la socdaay waad arki doontaane kaneeca jilciso rag tabarhaya maba ahaba waad arki doontaan marka waxay usoo fadhiisteen kacbada hareeraheeda si u daawadaan nabigu markaas sal alay waslam wuxuu amray dhankay kacbada ka fadhiyeen markay marayaan inay ruxleeyaan ramalka somaadawaafka hadda markaan dawaafayn soma ark inaynu muxuu ahay haddaad fursad hesho waa inaad muxuu ahay aad intaad laabato xoogaa yaro ruxlayso ruuclahaasi marka saasuu ku yimi markii dambe cibaada dawaafka ka miday noqotay oo sunno ah laakiin markii hore waxay ku timid cadowgu yuusan inugu wiirsanina u jima tuurta raggii markay arkeen marka baashu u laabantahayo saa ku hay <laughs> qurayshi waxay idhi wallaahi raggu raggaan moodayna maaha <laughs> intaa way ujeeddada la rababa soomaali marka cadowgaaga u jabin sidaas inuu ka wadana waa macno saxa isaguna ayb fain laqiita haddaad la kulanto caduwan cadow haddaad la kulanto soomaaliyad waxay yidhahdaan cadowgaaga muxuu jiraan dhuux sagaaro ayaa loogu dhaashadaa dhuux sagaaro yaa loogu subkadaa way macnaha cadowgaaga yaani waa waa waa waa waa waa waa loo jima tuurtaa bay ka wadan macnaha ayib fain laqiinta haddaad la kulanto caduwan cadow haddaad la kulanto falqahu la kulan abadan weligaa walxaal alwajhu wejigaaguna qadaanu uu yahay mid ku xusub bilbishri qadaanu mid cusub oo dhalaalaya uu yahay bilbishri furnaan iyo walishraaqi iyo iftiimid ayb daci takasula fi lkhayraati talubuhaa falaysa yascadu bilkhayraati kaslaanu dac ka tag atakasula wahsiga fi lkhayraati khayraadka dhexdooda tatlubuhaa xaal aad raadinayso khayraadka iyaga ah khayraadka aad raadinayso wahsigooda ka tag falan yascada ma liibaano ma guulaysto kaslaanu mid yani wahsasho mid wahsadaaye bilkhayraati khayraadka kuma guulaysto tanna wuxuu ka digayaa yacnii dabeecadda iyo dhaqanka la yidhaahdo wahsashada wahsiga ayuu ka digayaa oo wuxuu ku leeyahay war waxaad raadinayso wahsi wax laguma gaadhee ee muxuu ahay dadaalkeedii iyo jiddigeediiyo go-aankeeda ula imow waxaad raadinaysaa ama ha noqdo malab min maalib اddunya ama maalibta aakhira ha noqdo ama waxyaalaha mubaaxaadka ee adduunyada ha noqdo ee laynoo baneeyey inaan raadinno ama ha noqdo waxa ka weyne ka muhiimsan oo maalibtaada aakhira ah labada midkood waxaad raadinayso jiddi iyo dadaal iyo ad adaygeedii iyo go'aan aan adaygeedii ula imow waxsigana ka daa waxbaan raadinaya waana wahsanayaa isma keenayso ma gaari kartid ayb kasalka waxaa la yidhaahdaa waa innagii hadda ka hor soo sheegnaye kasalku waxa weeye wixii waad kari kartaa laakiin ma rab ma doonaysa ama doonitaankaagaa daciif ma garat ama waad jeceshahay laakiin waxa weeye xubnahaagii baan ku dhaqaaqayninoo waad ka cagjiidaysa cajzigana waxaa la yidhahda baynu nidhi cadamulqudra markaadan keri karinba awood u haynin cajzi baa la yidhahda waa ka dhahaya ibnuqayim caleyh raxmat ullah walcajzu walkasalu qariinaan yacni cajzka iyo kasalku waa laba isku lamaan waay fain takhallafa alcabdu can asbaabi alkhayri waalfalaax in kaana licadami qudratihi fahuwa alcajzu wain kaana licadami iraadatihi fa huwa kasal khayrkan iyo wanaagan aadan samaynaynin hadday kuu geynayso asbaabtiisa inaad la timaada ay kuu diidan tahay calashaani ma kari kartid awooddeediiba ma haysid soo maa istaaggii khayrkii loo istaagahay maba istaagi kartid awooddii aad ku istaagi lahayd ma haysid midaad ku socon lahayd ma haysid markaasi waxa weeye cajisi baa ku haya laguguna eedi maayo waxa kuu diidana hadday tahay doonid la'aan wixii waad rabto waa jiraa waadna kari kartaa xubnihii waad haysaa asbaabta waad kari kartaa laakiin qalbigaagiibaa daciifka ah doonidii baan la haynin go lahayn yacni waxa weeye jiddigii iyo dadaalkeedii baadan haynin markaa cajis kasal baa la yidhahda markaas waana midkaa midkuu nebigu labadaba sal alla alay waslam uu ilaahay ka magangeli jiray allahuma innii acuudu bika min alcajzi waalkasal baa ku badnay ah, ilaahu khayrka awood iisii oo awood la-aan ha idhigin soo maa anigoo awooddii hayana ilaahayow wahsi iyo cagculays khayrkayaanan u samayn waayin macnuhu sidaas wa asal ahaan wahsiga iyo culayska iyo khayrdoonid la-aantu waa dabeecad nafteennu ay leedahay waay dabiica min adabaa'ic alasliya waay waa wax nafta ku jirto sida jahliga iyo dulmiga oo ah ibnuqayim siduu leeyahy faina nafsa jaahilatun aalima abcuha alkasal buu leeyahy nafta bini aadamku waana jaahilad waana aalimad dabeecaddeeduna inay wahsato waay wa iithaaru shahawaati walbaaala inay shahwada door bido oo ay iska seexato oo raaxa iyo eh, barkinta dheeraysato saasaa asal u ah ayib markaasaa wuxuu yidhi wahiya manbacu kulli sharin wa ma'wa kulli suu shar oo dhan halkaasuu ka yimaadaa xumaanoo dhan meesha ay ku hoyato halkaa waa meeshay ka soo baxdana halkaa waa in muxuu ahaayey lagugu imtixaano wahsi taas wey maanaha wahsi iyo muxuu ahaay kaasaa la isu haystaa marka saas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ah meelo badan ilaahay tabaaraka wa uu cudurkaa isagaa kula dagaalamay maalan nusuusta ina faraysa khayraadka u degdega oo dhan waxay ka hadlaysaa wahsiga ka taga fastabiqu lkhayraati ila allahi marjicukum sooma fastabiqu lkhayraat u tartama gadaal ha marin waasanin caqculays tartanka gal hormar wasaaricuu ilaa maqfirati min rabbikum wasaabiquu soo yadana ma ahayn saaricuu saabiquu fastabiquu falyatanaafas ilmutanaafisuun waxaasoo dhan waxay dadka hore gal safka hore gal gadaal haismarin ayb khayraadka markay yimaadaan safka hore gal wsaabiquuna asaabiquuna ulaaika almuqarabuun xagga hore ka gal ayb haggaad gadaal gasho gadaal haddaad gasho hal hal hal fitnaa kugu filanoo intay ku tuurto adiga dhanba derbiga kaa rasaarta laakiin haddaad dhexda ku jirto ama horeyba jirto haddii xataa waxoogaa ku helaan ood soo dhacdo yaa darbiga ka duuli maysida weli meel dhexaad joogtaa soo maha saas weeyaan saas daraaddeed inta badan dadka darbiga ka dhaca oo kufriga iyo bidaca iyo mucaasida galaaya inta badan markii hore waxay joogeen ya qarkay joogeen mayna fogeyn laakiin ruuxu markuu fogaado khayraad ku fogaado marmar baa waxaa maraya mawjado fitan ah laakiin mawjadahaasi meeshii joogay bay ka soo celinayaane ma baabi'inayaan marka horay u soco horay gal ayb munaafiqiintana waa ka rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala inay khayraadka dadka ka wahsada yihiin walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala munaafiq hadduu salaad imaanayo waa wahsanaya ayb waa ka nebigu sii sheegayo labada salaadood ee ugu culus munaafiqiinta waa salaada cishaha iyo salaada subaxa labadaasaa ugu sii culus salaadoo dhanna waaba ku culusyihin waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala hadday salaadda u istaagaan markay imaanayaanna walaa ya'tuuna waay markay u soo socdaanna waa wahsanayaan markay yimaadaanoo u istaagaanna waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala way taagan yihin ogad salaaday u taagan yihin laakiin way wahsanayaan oo seebaad salaaddii adoo ku jira u wahsanaysa leanna waxa weeye inaad wakhti dheer taagnaato ma rabtid in qiraa'ada la dheereeyo ma rabtid wadaadku waxoogaa hadduu xataa washamsi ahriyo waxaad leedahay war wadaadka yaa naga qabta waxaabaa lagu dacweynayaa muxuu ahay maamulka sheekh wadaad meeshana naga qabta <laughs> maxaa idigu dhaca mar walba salaadu nagu dheeray ayb marka salaada gudaheeda adoo ku jira wahsigu waa ku qabanaya marka wahsigaasi waa calaamat lmunaafiq ayb kolba qadarka uu kugu jiro qadar nifaaqa waay nifaaqa camaligaa waay ruux waa qabsadaayo duruufo iyo asbaabo kaleu leeyahay lakiin waxaa la rabaa inuu ruuxu dadaal galo uu iska saaro oo la dagaalamo oo muxuu ahay go-aan intuu la yimaado caziimo la yimaado kadibna uu ku qasbo naftiisa haddaad dagaalkaa gashood mujaahadadaa gasho wahsigu waa ku daynaya marka dambe maaha laazim maaha laakiin wuxuu kaaga baahan yahay inaad marka hore jihaad gasho mujaahadada aad naftaada la gasho marka dambe nafta bini aadamku kolba saaad u laylida way adiga yani way dhib badantaho waa ammaara bisuu laakiin bini aadamka kolba dadaalka uu geliyo iyo sida uu u layliyo bay la qabsanaysaa yani bacda icaanat illaah ilahay markuu kaaga kaalmeeyo oo kuugu kaalmeeyo wixii aad adugu bartay qaadanaya laakiin inaad barto oo laylido oo la qabadsiiso intaadan natiijadaa gaadhin baa maxaa ka horeeya shuban baa ka horeeya ya hawl adag baa ka horraysa hawshaaway marka midda lagu kala tegayo oo nina ay lagdanayso ka adkaanayso nina uu muxuu ahay meel marinayo laakiin dabiicaddeedu waxa weeye inay wahsato w dac ka tag attakaasula wahsiga ka tag filkhayraati khayraadka dhexdooda tatlubuhaa khayraadka xaal aad raadinayso falaysa muusan ahan yascadu mid uu liibaanayo bilkhayraati khayraadka uu ku liibaanayo kaslaanu mid wahsanayo wahsi badan ruuxuu wahsanayahay khayr gaari maayo adduuniya aakharatoona waxba ma xaqiijiyo ayb natiijo badanna gaari maayo laa dila lilmari yacraa min tuqan wanuhan wain adalathu wraaqu waafnaanu laa dila wax hoos ah lilmari ruuxa uma sugnaanin ayb yacraa xaal uu qaawanaanayo min tuqan yacraa xaal uu shaqsigaasi ka qaawanaanayo min tuqan alla ka cabsi iyo wanuhan caqli cuquul wain adallathu haba hadhayso awraaqun caleemo wa afnaanun iyo laamo ayb diliga waa hooska laakiin dillu lmari waxaa la yidhaahdaa waa cizuhu wa manaxatuhu ruuxa awooddiisa ayaa waxaa la yidhaahdaa dilluhu ayib hooskiisaa la yidhahda yacraana waxaa la yidhaahdaa yacni waa atajarud min ashay ah, caraa yacraa caryan bimacnaa idaa min ahiyaab waa yaani qaawanida waay dhardhigashada ama shaygii ee ku asturayay ama ku saarnaa markaad iska dhigtaa la yidhahdaa cara tuqa iyo nuhana waad garanaysaan tuqa bimacna waa taqwa nuhana waa jamcu nuhya nuhyadana waa caqliga ina fii dalika la aayaatin liulinnuha annuha waa jamc mufradkeeduna waa nuhya waa caqliga ayb awraaqda waxaa la yidhahdaa alawraaqu waa jamcu waraq waraqana waa caleenta waraqatunna waa waraaqdan wax ku qor haddii ra'da la hor dhigo hoos dhigoo la wariq wariqna waa fidada waa silfarka ama wa macdantan la yidhaahdo qalinka ayuu noqonayaa marka wariq oo ra'da la hoos dhigo afnaan alafnaanu waa jamcu fanan fanankana waxaa la yidhahdaa waa laanta geedka ka soo baxda ee toosan ayaa la yidhaahdaa fanan waa tii suurati araxmaan dawaata afnaan soomaahan dawaata afnaan waa laamaha ayib geedka ka soo baxa waa wuxuu ka wadaa ujeeddadu tahay ruuxa cizi iyo manaco ruuxa uma sugnaanin hadduusan caqliya alla ka cabsi lahayn bimacnaa awood iyo sulto iyo xoog qiimo noocaasa ruuxu ma yeelanayo hadduusan caqli iyo alla ka cabsi lahayn xataa haddii ay laamo badan iyo caleemo badan hadheeyaan bimacnaa wuxuu ka wadaa si kasta hadduu u nicmaysan yahay oo barwaaqo u haysto oo nolol wanaagsan ugu jiro ma garata hadduusan caqliya alla ka cabsi lahayn cisigiisi iyo awooddiisu iyo shara qiimo weyn ma laha maxaa yeele labadii qobad ee qodob ee asaaska u ahaa bini aadanka sharafkiisa ayaa ka maqan oo maxay yihiin waa altuqa wاnnuhaa alla ka cabsi iyo caqli ayib labadooda muhim bay isu yihiin wuxuu keeni doonaayoo gadaal ka imaan doonta xasabu اlfataa caqluhu khilan yucaashiruhu ida taxamaahu ikhwan wakhilaanu huma radiica libanin xikmat watuqan wasaakina waطanin maalu watuqyaanu dib buu ka keeni doonaa abyaadda ayada oo waxa ku filan waa caqligiisa saaxiib la mucaamalooda caqligiisa ugu filan haddii ay fogeeyaan dadka walaalihii ah iyo saaxiibadii hadday fogeeyaan caqlise uu leeyahay caqligiisaa ku filan kaasaaba saaxiib ugu filanba markaasaa wuxuu yidhi xikmadda iyo alla ka cabsigu waxay nuugeen hal caanay waa nuugeen soo maa aanay wada nuogeen bimacnaa mataano waay soo way isku lamaan yihiin hal naas bay wada nuugeen hal caanona way wada cabbeen wadanna waxaa wada degan buu yidhioo isugu yimaada xoolo iyo xadgudub labadaasina inta badan way isku lamaan yihiin xoolo ruux yeele xadgudub baa u dheer kursi ruux yeele inta badan xadgudub baa u dheer soo marka xadgudubkii xooluhuna way isku lamaan yihiin xikmadda iyo alla kacabsiguna way isku lamaan caqliga iyo xikmadda caqliga iyo alla kacabsiga waa isku lamaaya labaduba hal naas bay wada nuugeenoo sidaasay mataano u yihiin bimacnaa si kale haddii loo dhaho alle kacabsigu waa amarka ilaahay oo la qaato soo maaha sharcigii la raaco wuxuu kaa reebo oo laga reebtoomo taa iyada ah maxaa lagu fahmaa caqli fulinteeda ayaa jidhka amra caqli taas way macnaha marka taqwadii oo manhajkii sharcigii la raacayay ah inuu ruuxu fahmo caqligaa sababo caqlila-aan ma keeni karo in lagu kallifo uu fuliyana oo jidhka amrana caqligaa keenaya marka yacni waxa weeye tuqa oo manhajkii la raacayay ah iyo nuha oo caqligii fahmaye fulinayay ah labadaasi ma kala maarmaan labadaa hadduu ruuxu waayana wixii kale uu hayo wax macnaa malaha cizi buu leeyahay hoos buu leeyahay sharaf buu leeyahay adduunyao dhan buu hayaa kursi buu hayaa hadduu labadaa waaye qiimo ma leh wax badan ha ku tashani way macnaha ayb waa kii ilahi laha tabaaraka watacaala fattaquu llaha yaa ulilalbaab u fiirso fattaquu llaha soo taqwa maaha yaa ulilalbaabna waa nuha waa kuwii caqliga lahaayow marka fiiri taqwadii dadkii lahaa amarku waa taqwada fuliyaha amarkuna ya waa xaqligoo jidhkii amraya waaye marka hore taqwada fahmaya kadibna fulinaya waaye saas daraaddeed labadooda sidaasay isugu xidhan yihiin oo muxuu ahay isugu lamaansan yihin ayib gaar ahaan laa dilla lilmari buu yidhi ruuxa waxa weye markuu ciziya manaca leeyahay suldaan iyo awood markuu leeyahay markaasi wuxuu u baahan yahay hadduuna kaashanin alla kacabsi iyo waracna lahayn caqlina uusan lahayn markaasi awoodda uu sheeganayo fasaad bay abuureysaa taas wey macnaha yacni madaxweyne caqli yar iyo wasiir caqli yar haddana alla kacabsi uusan ku jirin iyo nin awood dhaqaale haysto caqli yar alla kacabsina uusan ku jirin maxay geysan karaan waxbay hagaajini mise waxbay burburinayaan waxbay fasaadinayaan saas daraaddeed baa culimmadu markay ka hadlayaan siyaasa sharciya iyo madaxda iyo dadka xilka qabanaya awoodda qabanaya waxa looga baahanyay markay ka hadlayaan sifaadka ugu horreeya siiyaan waxaa ka ah, waa inuu caqlina leeyahay alla ka cabsina leeyahay ah, wuxuu leeyahay maala haddaan soo qaadano alimaam aljawayni kitaabkiisa alqiyaas wuxuu leeyahay walaa shakka ana alcaqla aslu lfadaa'il fain lam yaqtarin bihi alwaracu waltaqwa inqalaba dariixatan ila alfasaad wamatiyatan jaa'iratan can manhaji rashaad wuxuu ka hadlayay madaxda sida looga maarmaan ay u tahay ee yacni alla kacabsiga iyo caqligu siduu laga maarmaan u yahay markaasaa wuxuu muqaaraneeyey ee laba nin buu muqaaraneeyey labada nin ee muqaaraney wax weeye nin oo muxuu ahaayey fatin maajin ah alfatin اlmaajin waa nin caqli badan laakiin faasid ah oo muxuu ahay aan diin lahayn iyo mid wuxuu muqaaraneeyey yani caqli leh waxaan u jeedaa aan caqli lahayn aan caqli lahayn oo waxoogaa yani nacasnimo ku yeeri jirto laakiin alla ka cabsi leh soo maa gar labadoodaasi marka waxa weeye ama waxaa la muqaaranaynayaa ruuxa caqli haduu leeyahay fatin waaye wuu caqli badan yahay hadduu caqli badan yahay oo uusan laakiin caqligaasi wixii xakamayn lahaayee diina uusan lahayn markaasi caqligiisa faraha badan wuxuu u isticmaalayaa inuu wax fasaadiyo leanna ciddii xakamayn lahayd oo ah alla kacabsigii abaa maqan saas daradeed baa waxay leeyihiin dadka awoodda haya hadduu caqli darro ku darsado awooddaasi awooddaasi maslaxada laga filay waxaa ka badan mafsadaday keenayso afadali waxaa roon marba hadduu maajin noqdo khariban inuu caqli yar yahay baa roon soo maa leanna caqligaasi khaa'inimo buu isticmaali iyo inuu wax burburiyo inuu wax laqdabeeyo inuu wax isdabamariyo inuu wax isku diro soo maa caqligii meel kaluu aaday marka inuu naga yaraadaa roon markaa doqonun iska fooraro oo hawshuu ka kala daadsan tahay inuu noqdaa roon intii intay isugu hagaagto uu meel xun u isticmaali lahaa inay ka kala daadsanaataa markaa yaa mafsado yar wey macnaha ayb juwayni qiyaatulumamka buu masaladaa kaga hadlayaa marka laa dila lilmari yacra min tuqan wa nuha wuxuu marka labadaa qodob ku dadaal caqliga waan soo sheegnayoo qaybina waa qayb ilaahay bixiyo oo dadka kuma sinna bixinta horeba iyo siismada ilaahayba kuma sinna midna waa mid mugtasabahoo ibni aadamku wuxuu ku kasbadaa barashada aqoontiisa inuu kobciyo tajaaribtiiy waayo aragnabad waay aragnimadana badsado waa tii aan soo sheegnay soo maa marka kaa muktasabka ah inta ilaahay ku siiyey caqliga waa asliga intuu ilahay kaa siiye waa kaa siiyey laakiin waxaa la doonayaa kobci caqligaaga oo waxaad ku kobcisaa akhriska aqoonta barashada ku kobci tajaaribtana ku kobci marka caqliga iyo alla ka cabsiga oo inaad ilaahay ku xidhnaato sharciga laasimto labadaa haddaad haysato waxba kaa halaabi maayaan laa dilla hoos lilmari ruuxa uma sugnaanin yacraa xaal uu ka qaawanaanayo shakhsigaasi min tuqan alla ka cabsi iyo wanuhan caqli cuquul wain adallatu haba hadhaysee oo ha hoosaysabe awraaqun yani waxa wey caleemo iyo wa afnaanun iyo laamo xataa hadduu barwaaqa ku dhex jiro oo hoos harhsanayo laakiin labadaa ka maqan yahay oo ka qaawan yahay wax qiimaa male wey macnaha ayb wاnnaasu acwaanu man waalathu dowlatuhu wahum calayhi idaa caadatu acwaanu baydkan iyo kuwa ka dambeeya wuxuu kaga hadlayaa bini aadamka dabeecooyinkiisa cajiibka ah oo aan fiicnayn laakiin uu ku ibtilaysan yahay ayb wuxuu idhi wannaasu dadku acwaanu man cid kuwa u hiiliyo waay cid hiiliyayaashiisa wey ruux hiiliyayaashiisa wey dadku ciddaasoo waaladhu ay la saaxiibtay ama ay u hiilisay dowlatuhu dowladiisu u hiilisay wa hum dadkii acwaanun weeye calayhi korkiisa acwaanun waa kuwo necab weeye calayhi korkiisa oo ka hiilinaya idaa goortii caadathu dowladiisii ay daba jeediso ay ka tagto ka noqoto wuxuu ka wadaa bini aadamka markaad awood leedahay ood barwaaqo haysato oo adiga ay kuu soo wareegto ya ilaa hawshu waa hawl wareegto soo maa kuu soo wareegto dowladdaadii iyo dhaqaalahaagii iyo kursigaagii iyo nicamka markaad ku dul sugan tahay dadku garab bay kuu noqonayaan waxoogaagii markay ku dhaafaanna ya lid bay kugu noqonayaanoo iyagiibaaba kugu soo jeesanaya kuwii shalay ku garab yaacayay ayaa maanta waxay kugu noqonayaan cadow kugu noqonayaan waa markay kaa tagto bannaanka aad ku soo dhacdo ayb marka alcawn waxaa la yidhaahdaa ida istucmil cawnka kelimada yani acwaan sooma dhihin soo celiya awaan awaan acwaantu waxa weeye haddii eh, ida istucmila bilaam kaana macnaahu lmaxaba acaana lahu haddii la yidhahdo lahu ama acaana bihi markaasi waa waa waa jacaylka ah, yani waa kaalmayn waa jacayl haddii calaa laga dambaysay acaana alayhi la yidhaahdo acaana calayhi marka waa nacayb marka uu kaa aduu kaa hiilinaya dhibkaa wuu ku maqan yahay saas daraaddeed markay dowladdaadu joogtana muxuu yidhi acwaanu man waaye way ku caawinayaan ku kaalmaynayaan garab bay kuu yihiin idaa caadatu dowladdii markay kaa tagto hawshaadu tagtana calayhi bay kugu noqonayaan eegii baa markaa liid kugu noqonaya ayb dowladda waxaa laga wadaa hadda dawla markii dagaaladii laga hadlayo kelimada waxaa loo isticmaalaa labada fi'o ee ishaysa in mid ay guushu raacdo ayb waxaa kaloo la yidhaahdaa eh, mxuu ahay alistiilaau waalhalaba in aad qabsato oo awooda aad yeelataa la yidhahdaa addawla ayb dowladda caadigii hadda naqaano oo nidaam dhisanoo shacab lahoo dallana dowladda waa la yidhahdaa laakiin taada lagama wado ayb taas marka waxa wey waa dabeecadda bini aadamka bini aadamka waxa weeye waa indhaku garaadle markay agtaada wax ka muuqdaanna garab bay kuu noqonayaan sooma rooga cas baa laguu fidin lagu garab ordi waa wada khaadimiin way kuu adeegahayaan muxuu ahay eh, way kusoo booqanahayaan inay kula fadhiistaan bay jecel yihiin waxoogaagii agtaada ka muuqday markii ay ku dhaafaan hal ruuxuu koobshaa kuu shubay markiis war aawey dadkii shalay garab yaacay oo aawey muxuu ahaayey eh, rooggii casaa aawe oo aawey shaqaalihii faraha badnaayey khadamkii aawe oo qaraabadii aawe kulli kuma yaqaanaa soomaali bal waxaa laga yaabaa inay muxuu ahay ay lid kugu noqdaanoo adiga xumaantaada iyo sheegaaga iyo iyo flagaadadaada ka shaqeeyaan kaba nabadgeli wey marka bini aadamka dabeecadsaafo inda ku garaadlo waay waxa markaa hortiisa ka muuqda unba wax ku qaybsada laakiin dabeecad wanaagsan miya maya dabeecad wanaagsaan hore u sheegni dabeecad wanaagsan ibni aadamka sidiisaba waxa lagu qiimeeyo waxa uu hayee adduunyada maaha kursigu maalinkaa ku fadhiyana maaha xoolaha uu hayana maaha bini aadamka waxa la doonaya in lagu qiimeeyo waxa weeye waa caqiidadiisa iyo dhaqankiisa iyo dadnimadiisa weeye waxa la doonaya qiyamkiisa akhlaaqigaa lagu qiimeeya dadnimadaasi iyo mabdi'iisa marka lagu qiimeeyo haduu waxaysta iyo haduu ladan yahay iyo haduu qatan yahayba qiimihii wuu leeyahy soo ma qiimihii wuu leeyahy sidaasta saas waay laakiin aadamuhu sidaa ma aha aadamaha dabeecaddiisaa laga hadlaya dabeecaddiisu waa taa uu ka sheekeey wey naadimku ka sheekeynay macnaha ayib wannaasu dadkii acwaanu man cid kuwa u hiilinayo garab istaagaya weye waalathu ay yani waxay u hiilisay dowlatuhu dowladiisu u hiilisay yacnii eh, wixii wareegahayey xaggiisa sosultadii halabadii dowladdii ayaa u hiilisayoo markaasi saaxiib bay lato isagay la jirtaa wuu helay wuu haystaa wahum dadkii acwaanu waa calayhi waxaan idhaha calayhi hadii raacdo wa kuwa necab waay oo ka soo horjeeda oo ku kacsan idaa goortii caadathu dowladdiisii markay daba jeediso oo ay ka tagto ka noqoto markaasna waxa weeye cadow bay ku noqonayaan ayb saxbaanu min hayri maalin baaqilun xasirun wabaaqilun fii haraa'i lmaali saxbaanu tanna waa dabeecad kaloo bini aadamku leeyahay oo aan fiicnayn wey saxbaanu saxbaan ninka la yidhaaha min hayri maalin xoolo la-aan markuu yahay baaqilun ninka baaqil yidhaahduu noqonaya xasirun oo afgocor ah wa baaqilun baaqil ninka la yidhaahdana fii haraa'i lmaali xoolaha faraha badan markuu ku dhex jiro saxbaanu ninka saxbaan la yidhahduu noqonaya sida aad u fahdaan saxbaanku waxa weeye nin reer bani waa'il ah oo wuxuu ahaan jiray carabta ragga ugu fasiixsan fasiixsanee ugu aftahansan buu ahaan jiray marka wuxuu ahaan jiray ragga balaaqada looga dambeeyo fasaaxadiisii iyo balaaqadiisi aftahanimadiisiiba marka maal baa lagu lagu sameeyey dadka tusaalayaashu ku baxeen buu ka mid ah waxaa la dhihi jiray afsaxu min saxbaan Ah, wuxuu ka aftahansan yahay ninka saxbaan la yidhaahdo yaani nin ka aftahansanba mayna arginba halkaasaxasirkana waxaa la yidhaahdaa xasirku waa ruuxa aan caddaysan karin waxa qalbigiisa ku jira maxaan dhahnaa ya afgocor soo ma maxaa kaloo u naqaana badan baa loo aqooni yaani ruuxa aan wixiisaba caddaysan karin ayaa la yidhaahdaa xasirka alcayey ayaa la yidhahda ayib baaqil im marka baaqilna waxaa la yidhaahdaa nin reer bani iyaad isagana ahaan jiray oo asagana afgocornimada ku caanbaxay waxba aan caddaysan karin waxa qalbigiisa ku jira aan sheegi karin ayib oo muxuu ahaay gaagaalaah ayib asagana waxaa la dhihi jiray acyaa min baaqil baa la dhihi jiray yacni ruuxa afgocorka ah ee aan waxba caddaysan karaynin markay miaalka bixina waxay dhihi jireen ninka la dhihi jiray baaqil waa ka afgocorsan yahay labadii ninbuu marka gabayga isugu keenay wadaadkani wuxuu leeyahay marka ilaa xeer wuxuu gaadhay baaqilkan afgocornimadiisa waxay sheegaan majmucul amhaalka maydani wuxuu ku keenay abu cubayda macmar musana wuxuu ka keenay ninkaa baaqil yidhahdo wuxuu ahaan jiray nin reer reer rabiica afkacornimada wuxuu ka gaadhay buu yidhi wuxuu iibsaday buu yidhi baashan la yidhaahdo dabyiga muxuu ahay garanuugta garanuug buu suuqa ka iibsaday wuxuu ku iibsaday kow iyo toban dirham isagoo oo garanuugtii haysta ayay qolo soo martay markaasaa waxay ku yidhaahdeen bikam ishtarayta dabya war garanuugtan imsaad ku gadatay maxaa la raba inuu dhaho kow iyo toban dirham soo maaha afkiibuu ka soo saari kari waay garanuugtiina gacantay ugu jirta ow oo gacantu ku hayaa markaasuu wuxuu bilaabay famadda yadahu wadalaca lisaanahu yuridu axada cashara gacantii intuu soo taagay ayuu carabka ku fiiqiiqa saasuu leeyahay ila wixii kari waay soo carabkii iyo gacantii markuu isku daray gacantiila wuxuu ku hayay garanuugtii soo maaha garanuugtii fakata waxay yidhaahdeen ciyiga iyo afgacornimadu meeshu ka gaadhay xataa garanuugta lacagtii uu siistay ayuu wuxuu ku tiriyey carabkii iyo faraha markaasay garanuugtii ka fakatay ninkaas waa baaqil baaqil waka saaxbaanna waa cagsigiisa soo aanu nimaaddan beybidka muxuu ka wadaa marka wuxuu ka wadaa ninkii saxbaan la dhihi jiray soo nin aftahanoo baliiqa ma ahayn saxbaan markuu xoolo la-aan yahay yaa waa baaqil waa ninkii afgocorka ahaa baaqiloo afgocor ahaana markuu xoolo badan haysto waa saxbaan waa ninkii aftahanka ahaa ma fahanteen qisada hadda aadamaha agtiisa waxa weeye markaad xoolo haysato waxaad tahay aftahan fasiixa oo khatar ah oo halis ah afgocornimadaadana waxaa qarinaya oo qurxinaya xoolahaad haysato si kasta haddaad aftahan u tahay ood sugaanyahan u tahay ood fasiix u tahay ood baliiq u tahay laakiin aadan xoolo haysaninna afgocor baad tahay ma marka aadamuhu sidiisaba wuxuu wax ku qiimeeyaa xoolaha agtaada yaalla soo maha iyo waxa agtaada yaalla amaa aftahan baad tahay cilmi baad leedahay geesi baad tahay nin magacle baad tahay sharaf baad leedahay deeqsi baad tahay mar baadaan xoolaha agtaada ka muuqanin adeer adaa lagu yidhaahdaa waay adaa lagu yidhaahdaa aadamihii wakaa marka in badan qur-aanku marka wuxuu ka sheekeeyaa waad aragteen qur-aanku wuxuu ka sheekeeyaa bini aadamka dabaa'icdiisa ah, biniaadamka dabeicadiisa sidiisaba inaad fahamto waa lagaa maarmaan dabaa'icda uu doonayo diintu inay dadka ka tahdiibiso oo dadka laga hagaajiyo oo laga saarana waa tan inuu noqdo cabdu dirham wa diinaar yacni inuu adduunyada adoon addoon u noqdo oo iyada wax ku miisaamo oo wixii sharaf ahaa ee qiimo lahaa oo dhan adduunyadaasi ay miisaan u noqoto waa waxa laga xoraynayo aadamaha oo diintu ka xoraynayso oo qur ka xoraynaya oo ka xoraynayso saas wey macnaha aan ku noqonno marka saxbaanu saxbaan ninka la yidhaahdo oo deeqsiga aha min hayri maalin xoolo la'aan markuu yaho faqiir iyo waxba haysanin baaqilun waa baaqilkii afgacorka aha xasirun oo aan waxba sheegan karin wa baaqilun baaqilkii afgacorka ah ee waxba caddaysan aqooninna fii haraa'iilmaali xoolo fara badan markuu ku dhex jiro xoolo haysto saxbaanu waa saxbaankii aftahanka habuu noqonaya marka oo nin wuxuu noqonayaa aftahan oo meel walba laga soo dhoweeyo fadhiyada loo banneeyo manaabirta ka hadlo oo madaxa lagu watuu noqonayaa wa marka waxa weye waa dabeecadda bini aadamka laakiin ma saxsana wey macnaha ayb laa tudici sira wshaan yabuuxu bihi faman raaca hanaman fi dawi sirxaanu hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cla nabiyina mxamed wcla alih w saxbi waslem